asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo toddobaatanaad ee kitaabka can bni kaana naaficun yaquul naafic mawla bni cumar ayaa wuxuu dhahi jiray ibnu sayaadin eh, ibnu sayaadin qaal qaala ibnu cumar ibnu cumar baa wuxuu yidhi falaqiituhu maratayni laba goor baan la kulmay ibnu cumar ayaa laba goor la kulmay isagoo nin weyn noqday yani muddo dambe buu la kulmay qaala falaqiituhu waan la kulmay faqultu libacdihim qaarkood baan waxaan ku idhi hal tuxadisuuna annahu huwa ma laydinku sheekeeyaa inuu mise maku sheekaysataan inuu isagii yahay inuu dajaalkiiya maku sheekaysataan qaala laa wallahi maya maaha inuu maaha qaala qultu kadabtani been baad ii sheegtay wallahi laqad akbaranii bacdukum annahu lan yamuuta xataa yakuna aar xataa yakuna aksarakum maala wa walada ilaa yahuudbu la hadlayaa laga yaaba ibnu cumar qaarkiin baa wuxuu iigu sheekeeyey inaanu dhimanaynin ilaa uu noqdo ka idinku maal badan ee idinku carruur badan fakadalika huwa zacamu lyoum sidaasuu maantana yahay maantana sidaasuu yahay ninkan kada ibnu sayaadihi siay dadku leeyihiin qaala fataxadaثnaa waan sheekaysanay uma faaraqtuhu waa ka tegay qaala falaqiituhu laqyatan ukraa mar kalaan la kulmay haddana waqad nafarat caynuhu yani barazat caynuhu ishiisii ay soo baxday oo godkii ka soo baxday waan mar dambe la kulmay ibnu cumar baa la kulmaya qaala faqultu markaasa waxaan ku idhi mataa facalat caynuka maa ara hadma ishaadu sidaan toda noqotay indhahagu awal waa kumanaayeen adna ishaadu sidaa noqoto ishaadu godka uga soo baxa qaala laa adri ma garanayo ishiisii ku taalay buu leeyahay gooree sidaa noqotay ma garanayo ma garanayo qultu qaala qultu waxaan idhi laa tadri wahiya fii ra'sik ma garanaysid gooree sidaan ku noqotay iyadoo kugu taalla madaxaaga ku taalla garanaynin qaala in shaa allahu khalaqaha fii fii casaaka haadihi ilah hadduu doono ushaadan uu ku abuuraya ishayda gelinaya haadi qaala fanakra kaashaddi nakhiiri ximaarin samictu wuu qururufleeyey sida dameer u qururufleeyo ta ugu daran oo kale nakhiirka waxaa le fardaha iyo dameera iyo sankooda qururuf yidhaahaan taasaa nakhiir leeya sida dameer uu ka ugu daran uu codkaa u sameeyey oo kale uu sidaas oo kale u sameeyey musayaa qaala ibnu cumar baa wuxuu leeyay fazacama bacdu asxaabi raggii la joogay qaarkood ba waxay sheegeen oy ugu warrameen goortii dambe annii darabtuhu bicasan ul inaan ku garaacay kaanad maci aan haystay xataa takasarad ilaa ay kala jabtay anuusa isma garanay inaan garaacayin kale markuu arkay calaamaadkaa ka arkay ibnu cumar intuu ku xanaaqay uu garaacay isma garanayn marka anu inaan garaacay in kale raggii ila joogay qaarkood ba waxay ugu sheekeeyeen inaad ushii haysatay intaad la dhacday aad ku kala jajabisay wa amaa ana fa wallahi maa shacaftu min anii darabtuhu qaala wa jaءa waa yimid cabdullahi xataa dakala calىa umi اlmu'miniin xafsa yani radia allahu canha ilaah walaashiis xabsa uga soo galay buu yimid faxadaahaa arrintii buu uga sheekeeyey faqaalat markaas waxay tihi ma turiidu ilayhi maxaad ka rabtay maxaad u kaakicisay alam taclam annahu qad qaala ina أwala maa yabcaثuhu calى الnaas غadabun yaqdabuhu waxa ugu horeeya dadka ku kicin doona dajaal wuxuu la soo bixi doona fdiisa la bilaabi doonaaba cadho u caroodo inay tahay bu nabigu alay sala sl sidaa sheegay miyaadan ogeyn maxaad uga cadhaysiisay yani sana ogkahayn oo tijaalkii hadduu yahay aanu durmada aanu can xudayfata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam la ana aclamu bima maca adajaali minhu dajaal wuxuu wato anaa isagana ka aqaano dajaal wuxuu sito ee la soo bixi doono anaa ka laba webi oo qulqulaya buu wataa axaduhumaa ra'ya alcayni ishu siday arkayso ma-un abyad waa biyo cad lakin xaqiiqadii sidaa ma aha lakin siday dadku u arkayaan waa biyo cad walaakharu ka kalena ra'ya alcayni yani siday isha dadku arkayso naarun taajaj waa dab holcaya xaqiiqadiisa waa cagsi faama faima adrakanna aad axadun hadduu soo gaadho nin idinka idinka mid hadduu soo gaadho falyأti ladii falyأti الnahra aladii yaraahu naaran ha yimaado webiga uu naar moodayo ha yimaado walyaqmid indhaha isku qabto walyuqamid ha isku qabto indhaha isku qabto uma liyuطaطi ra'sahu madaxa hoosa u dhigo fayashrab minhu ha ka cabo midda uu dabka moodayo indhaha isku qabto oo ku foorarsado ha ka cabo fainahu maaء baarid waa biyo qabo waina adajaala mamsuuxu lcayn dajaalna ishiisu waa tirtiran tahay calayhaa gufratun galiida ciddi muxuu ahay adag ayaa ku taalla hilib adag oo weyn oo ciddi oo kale ah iyo isha dusheeda kaga yaalla maktuubun bayna caynayhi kaafir yaqra'uhu kullu mu'minin kaatibin wagayru kaatib qof kastoo mu'min ah wax qori qanaa aqooninba waa aqriyaya kaafir baa eh, labada aynood eh, labada inood dhexdooda kaga taalla عن xudayfةa رadي الله عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlaهu عalيه وasلم aلdajaalu أcwaru الcayni اlyusrى isha bidixda uu la-yahay jufaalu الshacri yani kahiiru shacr kurtima fara badan le weeyaan macahu jannaة وanaar janno iyo naar buu wataa fanaaruhu janة وajannatuhu naar yani sida xadiidka hore inu kusoo maray وعn النواس بن سمعاn رadي الله عanهma qaal dakara rasuulu الlahi slى الlaهu عalيه وasلم dajaala daata kadaatin aroor buu dajaal sheegay nebiga alay sla sl ka warramay fakafada fiihi warafac korna waan dhigay hoosna waan dhigay yani arrintiisa arrimiisa yaryar iyo kuwiisa waaweynba waa sheegay xataa danannaahu ilaa aan uga malayno fii daa'ifati nakli timirta geedaha timirta ah qaarkood inuu ku dhex jiro oo noo imanaya hadda noo imaanayaba usoo dhaweynaya nebiga alayh isalaatu wasalaam fakafada falamaa ruxnaa ilayhi markaan usoo carrownay markii meeshii intii laga kala tegay galabtii aanu nimid iyuu carafa gartay daalika fiina arrintaasay noo saamaysay iyuuna gartay wejigay ka gartay fa qaala markaasuu maa sha'nukum maxay tahay arrintiinu faqulnaa yaa rasuula allah dakarta adajaala hadaatan fakafadta fiihi warafactah xataa danannaahu fii daa'ifati الnaql maalin baad dajaal ka sheekaysayoo markaasaad kor iyo hooska u qaaday oo ilaa aan uga malayn inuu laguba soo socdo fa qaala غayru dajaali akhwafunii عalaykum dajaal waxaan ahayn baan idinkaga cabsi badnahay dajaal waxaan ahayn kuwo kale oo dajaalin yaryar ah ayaan idinkaga cabsi badnahay oo dajaal waa tilmaana lagu garta u leeyahay kuwo kale oo idin qaldaaya oo mxuaha tilmaan gaaro ah lagu gartana aan ahayn baan idinka cabsi badnahay in yakruj hadduu soo baxo wa ana fiikum anigoo idin dhex jooga fa ana xajiijuhu duunakum anigaa la doodaya idin baahin maayo anaa la doodaya wain yakruj hadduu soo baxo walastu fiikum aan idinla jooginna bacda wafaati hadduu soo baxo fa mru'un xajiiju nafsihi qof waliba naftiisa kaka doodaya weeyaan qof waliba naftiisa raacsan naftiisa ugala doodi laha isagaa yaqaan wallahu khaliifatii calaa kuli muslim ilaahay baana eh, mxuu ahay naa'ibkayga ah qof kastoo muslimaba ah, yani ilahay baa ilaahay baa daafacaya oo meeshaydii iyo ka fiican u galaya innahu shaabun waa nin dhalinyaro ah qatatun oo tima adag caynuhu aafiya aafiya iyo aafica baa labadu jirtaa ishiisu waa sabaynaysaa sida xabad cinabahoo iyo dul sabaynaysa oo kale bay ishiisu marka ay tahay kaأnii ushabihuhu bcabdilcuza bni qaan nin cabdilcuza bni qaan alkhuzaaci la odhan jiro jaahiligii dhintay kaasaan ku tilmaamayaa oo ninkaas u eka man adrakahu minkum qofkii soo gaadho idinka idinka midihi eh, falyaqra' calayhi fawaatixa suurati suurati lkahf suurat lkahfi tobankeeda aayadooda hore ha ku aqriyo innahu khaarijun khallatan bayna ashaami waalciraaq meel u dhaxaysa ciraaq iyo shaam u dhaxaysa ayuu ka soo bixi doonaa facaaha yamiina wacaaa shimaala caaa yani afsad midig iyo bidixi baa dhulkii waa u fasaadiyey xag bidix buu soconayaa midig buu soconaya dhulkuu fasaadinaya yaa cibaad allahi fahbutuu war addoomihii ilaahay ha cararina ha ka cararina buu lahay nabiga alayh isalaatu wasalaam faqulnaa yaa rasuula allah wamaa lubsuhu fi lard intee buu dhulka joogayaa qaala arbacuuna yowman oo afartan beri yowmun ka sana wa yowmun ka shahrin wa yowmun ka jumca wa saa'iru ayaamihi ka ayaamikum maalin sanad oo kala iyo maalin bil oo kale ah iyo maalin oo muxuu ahay usbuuc oo kale ah iyo maalmaha intooda kale oo maalmihiinna oo kale afartankaasoo <clears throat> joogi doonaa marka marka hal hal sano iyo laba bilood iyo waxagaa weeye intuu muddadu joogayaay faqulnaa yaa rasuula allah dalika alyawmu aladii kasana atakfiina fiihi salaatu yawmin maalintaas hal kasana la-eg hal sana waxaa nagu filan muxuu ahay hal maalin salaada keliya mea nagu filan shan waqti keliya meena laga rabaa qaala laa uqduruu lahu qadrahu u qiyaasa u qiyaaso oo adduunka eh, marka maalmuhu caadiga ahayn sidai ahaan jirtay u oo salaad walba waqtigaad calaamo ku garataan samayska oo marka saacadaha iyo hadda marka hadda aa lagu garan karaya awqaadii aad ku tukan jirteen tukada xadiidkana marka waxaa laga qaatay meelaha adduunyada meelaha labada qudbiga shamaaliga iyo qudbiga januubka iyo layidhaaha bilo badan isku baxiyaan bilo badan oo waxaa jira habeen isla ama bilo badan oo maalin isla qoraxdu ayna dhacaynin dadka muslimiinta ee joogaay marka iyaguna qiyaastaasoo kale inay ku soconayaan ayb u qiyaasa buu nebigu alay slam qulnaa yaa rasuula allah wama wamaa israacuhu fi lard dhaqsihiisu u soconaya xawliguu ku soconayaa muxuu yahay faqaala kalkayfi stadbarat wariix madar ay dabayli gadaal kaga timid dabayl kasoo soo kaxaynayso surcadiiso kale ku socda fa cala alqowmi dad buu u imaan doonaa fayadcuuhum u ugu yeedhi doonaa inay rumeeyaan oo ilaahnimadiisa ay rumeeyaan buu ugu yeedhi doonaa fayu'minuuna bihi waa rumaynayaan wayastajiibuuna lahu way ka aqbalayaan dacwadiisaasi ka aqbalayaan faya'muru samaa'a cirku amar siinaya fatumtir roob bay soo siinaysaa والأرض dhulkana amar buu siinaya nabaad bay soo bixinaysaa fataruuxu عalayhim saarixatuhum xoolahoodii xoolaha foofabaa saarixa la yidhaaha waxaa usoo dheelmanaysa xoolahoodiiba usoo dheelmanaysa أطوala maa kanat dhura dhura waa jamcu dirwa dirwaduna waa acla shay kuruskaa laga wadaa siday ahayd marka ugu kurus weyneed ugu kurus dheerayd iyadoo ah waasbaqahu amla'ahu yani ka ugu buux badan aburuucan candhadana ugu candho weyn oo ugu cana badan iyadaaba usoogayaysa wa amadahu ugu kala fidsan khawaasira kelyahana oo dibirsan oo aada u dharagsan oo kelyaheedu o kala fidsan yihiin bay usoo gelaysaa oo nicmo oo nicmo bay muxuuhay helayaan markaas waana fitna waa ku fitnoobayaan inuu ilaahay manaa yahay oo markaas kolkay rumeeyaan ay nicmada waxankada ku helaan bay isu qaadanayaan uma yaأti اqwma fayadcuuhum qolka wuu imaanaya waa u yeerayaa fayaruduuna عalayhi qawla hadalkiisay ku radinayaan waa diidayaan fayanصarifu canhum waa ka tegayaa fayusbixuuna waxay waabarisanayaan mumxiriina iyagoo abaaraystay laysa biأydiihim shay min amwaalihim xoolahoodii waxba aan ka haysanin wayamuru bilkhariba beled kharaaba buu soo mari doonaa oo laga guuray fayaquulu laha wuxuu ku dhihi doonaa akrijii kunuusaki khaزnadahaadu soo bixi maalka lagaaga tegay kuga asanay soo bixi fatatbachu way raacaysaa kunuustii baa soo raacaysa kunuusuha kanzaalkeedii baa soo raacaya kayacaasiib الnli الnaxli ka jamaacaati الnaxli sidai shinida shinni oo kale bay u raacayaan dahabkii iyo wixii dadkii lahaa meelahan kada deganaaya ka dhintay dhulka ku aasnaa ayaa soo baxaya markaasay daba guuraya sida shinida oo kale uma yadcuu rajula nin buu u yeedhi doonaa mumtali'an shabaaban dhallinyaro nima ka buuxa yani nin dhallinyaro ahoo caafimaadkiisii iyo nashaadkiisa iyo qudiisu kaamil tahay buu u yeedhi doonaa fayadribhu bisayf seeftuu ku dhufan doonaa fayaqdacuhu jadlatayn yani qadcatayn laba gobol buu kala goyn doonaa ramyata algarad ramyat algarad yani garadkuna waa hadafka waxa la toogtay lagu toogbartaa garad la yani ramyada sahmiga la gana ee qaradka lagu gano intaas uu labadii gabal yani kala fogeynaya labadii gabal uu kala tuurayaa markaasuu ramyatu sahm bilqarab leeb fallaar la ganay oo lagu tobaranay lagu ganay intay u jirto uu labadii gobol u kala tuuraya markaasuu kala dhex maraya labadiisa qidcadood buu kala dhex maraya uma yadcuuhu waa u yeedhaya soo kac buu leeyahay fa waa imaanayaa ninkii wayatahallalu yatahallalu wajhuhu wajgiisu isagoo ifaayo ويضحك oo qoslaaya u ninka imaanaya فbaynamaa huwa kadalik id bacثa mar uu sidaaya marka wixiisa uu ku dhex jiray oo fitnadiisaa uu wado oo qofkuu dilo oo soo nooleeyo dadkii diido oo abaar ku dhacdo dadku isaga raaco nicmo hela waxaas ku socdo janno iyo naar baana wataay e waxaas ku wado id bacثa allahu اlmasiixa bna maryama عalayhi الsalaam ciisa bna maryam buu ilahay soo bixinaya fayanzil wuxuu soo degayaa cinda almanaaraةi اlbayضaaءi sharqiya dimashq manaaradda cad ee dimashqa berigeeda ku taalla ayuu kusoo degi doonaa manaaraddaas ma ayna dhisnin awal hore baa la yidhi laakiin azminadan dambe baa la dhisay hadda waa dhisan tahay manaarad cad ayaa dimashqa sharqigeeda ku dhisan bayna mahruudatayni yani bayna thawbayni masbuuqayni laba maro oo rinjiyaysan isagoo oo xidhan ayuu soo degayaa waadican kafayhi labadiisa gacmood ku kala haya calaa ajnixati malakayni laba malag garbahood ku kala haya laba malag isagoo galab malagna gacantantada garabka kaga haya gacantana garabka kaga haya malag kale ayuu soo degi doonaa idaa طa'طa'a ra'sahu markuu madaxiisa hoos u foorariyo qaطara waa dhibcayaa wa idaa rafacahu markuu kor u qaadana taxadara minhu jumaanun kallu'lu waxaa ka soo baxaya mxuaha jumaan oo kallu'lu yani caraq oo mila jumaan ayaa kasoo kasoo dhacaya waxaa sida xadiid kale nabiga alay slam ku tilmaamay waxaad moodaa buu leeyahay qof kolkaas ka soo baxay musqul kasoo baxo soo qabaystay sidoo kale buu eg waa timo jilicsan yahayoo timi e, nadiifa buu leeyahayoo marka timihiisaa biyaha ka dhibcaya hadduu hoos foorsado waa soo daadanaya haddii kalena waa kusoo dareerayaan caraq cad oo muxuu ahay e, aada moodo lulu oo kale aada moodo baa kusoo wejigiisii kusoo dareeraya falaa yaxilu likaafirin yajidu riixa nafasihi ilaa maa uma banaana yani uma haboono qof gaalahoo neeftiisa urkeeda uriyaayaba ilaa waa dhimanaya qof alla qofka gaalaha riixdiisa uriyaaba waa dhimanaya wa nafasuhu yantahi xaysu yantahi tarfuhu halka ishiisu gaadho iyo neeftiisuna gaadhaysa intaa wixii gaalaha jooga neeftiisa uriya waa dhimanaya wayatlubuhu waa raacdaynaya dajaal baa cararaya markaasuu muse ciisa calayhi salaam uu raacdaynaya xataa yudrikahu cinda baabi lud magaalo lubdi la yidhaha falastiin ku taallo hadda yahuudda haysato madaar weyn ay ka dhistaan muxuu ahaay magaaladaas agteeda kusoo gaari doonaa fayaqtuluhu waa dili doonaa uma ya'tii ciisa bnu maryam ilaa qawmin niman buu imaan doonaa qad casamahum allah minhu u dajaal ilahay ka ilaaliyey waa kuwii muxuu ahay mahdiga la joogay fayamsaxu can wujuuhihim wejigoodu taataaban doonaa wayuxadiثuhum bidarajaatihim fi اljanna darajada jannada ku leeyihin buu uga sheekayn doonaa fabaynamaa huwa kadalika mar uu sidaa ahaa id awxa allahu ilaa ciisa calayhi salaam ilaah wuxuu ciise u waxyoonayaa inii qad akrajtu cibaadan lii addoomma kuwaya baan soo diray laa yadaani liaxadin biqitaalihim yani laa qudrata walaa taaqata liaxadin biqitaalihim qofna aanu iska celin karaynin waa juuj iyo maajuuj juuj iyo ajuuj iyo maajuuj markay soo baxayaan oo odhanaya addoommo sidaasa baan soo daayay oo wax is hortaagi karaa aanu jirine faxariz cibaadii ila duur u cararsii addoommahaygan mu'miniinta kula jooga duur jabal duur la oo ka baji nimankan kada wayabcaثu allahu ya'juuja wamaajuuj ilahay ya'juuja maajuuj buu soo diri doonaa wahum min kulli xadabin yansiluun xadab yani munxadirin meel alle meeshii durandur oo dhan ba iyaga kusoo daadanaya fa yansiluuna yani yusricuun fayamuru أwaluhm calىa buxayrati طabariya badyalayda طabariya ee suuriya ku taallaba qaarkooda hore baa soo mari doona fayashrabuuna way cabi doonaan maa fiihi waxa biyaha ku yaalla waa buxayrad weyn oo muxuu ahay dooniyaha lagaga dhex ugaarsado oo weyn weeyaan walaa yamuru aakhiruhum wayamuru aakhiruhum qaarkood dambaa soo mari doona fayaquluuna markaasi dhahayaan intii horaa dhammaysatay buxayradii oo dhan kuwii dambe marka soo mari doona waxay odhan doonaan laqad kaana bihadihi maratan ma meeshan mar baa biyo ku jiri jireen mar baa meeshantada biyo ku jiri jireen bay odhan doonaan yani waa qallajiyeenbaba wa yuxsaru nabiy llahi ciisa calayhi الsalaam wa asxaabuhu waxaa la xisaari doonaa oo maxaa hareeraha laga joogsan doonaa ciise iyo mu'miniintii la joogtay xataa oo markaasay munqaطiciin noqon doonaan oo meel ay u dhaqaaqaan aanu lahayn xatىa yakuna raأس الhawr لأxadihim khayra min miئaةi dinaari لأxadikum اlyوم ilaa madax dibi madax dibi uu kala weynaado midkood boqol diinaar intay hadda qiimaha idinla joogto oo madax dibi kagala qaalisanaado wax cunto ay intay waayaan ay madax dibi qofkii helaayo uu qof boqol diinaar ninka helay oo kale siduu ugu farxi lahaa ka daran ugu farxi lahaa fayargabu nabiy llahi ciisa waasxaabuhu yani ciisa wuxuu beri doonaa ilah buu beri doonaa yarqabu yani yas'al wayadcu allah subxaanahu wa tacaala ciise iyo asxaabtiisa ilah beryi doonaa fayursilu allahu calayhim ilaah baa wuxuu kusoo diri doonaa annaqafa sangaalle sangaallu ilah kusoo diri doonaa sangaallaha xooluhu markay duufsadaan sankooda ka dhacaan dixriga sankooda ka dhaca kaasaa naqaf la yidhaahaa kaasuu ilaah ku diri doonaa fii riqaabihim qoortooda qoorta kaga dhici doonaa fayusbixuuna waxay waaberisanayaan farsaa yani qatla waa dhimanayaan bahalkaasa ilah ku diraya oo laynaya farsaa waa jamcu fariis bimacnaa maqtuul yani ka mowti nafsin waaxida qof keli siduu dhinto o kale hal mar bay isla wada dhimanayaan uma yahbitu nabiy llahi ciisa nebiga ilaahay ciisa baa soo degi doona wa asxaabuhu ila alardi dhulka bay soo degi doonaan buurtii bay ka soo degi doonaan falaa yajiduuna fi lardi mawdica shibrin ilaa mala'ahu zahmuhum wanatanuhum dhulkii oo beydkoodii wada qariyey bay arki doonaan oo meel taako oo ayn helaynin ilaa mala'ahu inuu buuxiyey mooyaane zahmuhum urtoodii wanatanuhum iyo qurunkoodii zahma iyo zuhuuma iyo cuntada iyo hilibka iyo urtooda ayaa zahma lagu magacaaba marka raayaxadoodii baa laga wadaa markaas dhulkii oo dhan oo maydkoodii buuxiyo midkoodiina qurhnay oo meel istaagi kara aan lahayn bay arkayaan fayargabu nabiy llahi ciisa waasxaabuhu ila allah yani yas'aluuna allah ilah bay baryayaan inuu wax si ka yidhaaho fayursil llahu ilaah baa soo diri doona dayran ka canaaqi lbukti buktina waa geela nooc ka mida bukti la yidhaaha ilaahay wuxuu soo diri doonaa haad oo geela qoortiisa oo kale lamida markaas fataxmiluhum waa qaadaysaa fatatraxuhum xaytu shaa allah waxay ku tuuraysaa meel insha allahu doono waa ka fogeynaysaa dhulka ثuma yursil اllahu maطran ilahay roob buu soo dayn doonaa laa yukinu minhu baytu madarin walaa wabr laa yukinu minhu yani aanu ka celinaynin baytu madarin guri dhooba ah guri dhooba iyo bulkeeti iyo tin iyo waxaa ka dhisan aanu celinaynin walaa wabr baytu wabarin geed mid shacar iyo ka dhisan oo ayna celinaynin fayaqsilu اlأrضa dhulkuu dhaqi doonaa fayatrukuhaa wuxuu ka dhigi doonaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسuuل الله وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد waxaan ku soo jiray xadiidkii dajaal iyo nuزuulu ciisa iyo ku saabsanaa yaajuuj iyo maajuuj waxaynuna soo gaadhnay halaagii yaajuuj iyo maajuuj ay halaagsameen iyo markii sidii looga nadiifinayey ardada looga nadiifinayey halkaasaynu soo gaadhnay qaala ثuma yursil اllahu maطran ilaah baa maطr soo dayn doona kolkii la nadiifiyo ardadii iyaga laga tahiro oo shimbirihii ilaah usoo diray ay qaadaan oy dulka ka fogeeyaan ilaah wuxuu soo dayn doonaa maطr buu soo dayn doonaa laa yukinu minhu aanu ka jirinaynin baytu madarin guri dhoobihihi walaa wabarin guri mxaa suufihi midna ka celin guri dhogor ka samaysan iyo mid dhoobo ka samaysan midna guri reer magaali iyo guri reer baadiyatoona aanu celinaynin yani matar fara badan ayaa alla soo dayn doonaa fayaqsilu اlarda dhulkuu daqi doonaa matarkaasu xataa yatrukahaa ilaa uu ka tago kazalifa yani kalmirca see muraayadda oo kale sidoo nadiifa oo saafiya waxba aanu ka oolin oo eh, baktigoodii iyo waxba ka eh, qurunkoodii ay ka wada nadiifinayso ayay ka dhigaysaa uma yuqaalu lilardi dhulkii baa lagu dhahayaa ilaah ku dhahayaa ambitii tamarataki midhahaaga soo bixi wa ruddi barakataki soo eh, soo celi barakadaadii soo celi ayaa la dhahayaa fa yowmaidin taakulu alcisaabatu min arummaana maalintaas ayay waxay cuni doontaa jamaacaddan bad rumaan ah bad rumaana ah, jamacaddan deeqaya wayastadilu u aharsanayaa biqaxfihaa muxuu ahaa qobkeeda rumaanadaas qobkeeda ay harsanayaan yastadiluuna ay hadhaysanayaan jamaacadaasu yani xabadii rumaanadaay baa aad u weynaanaysa weyne waxay ka qabto dad fara badanna deeqaysa diirkeediina hadh ay ka dhiganayaan dad fara badan qubad oo kale maalan sideeda kale noqonaysa wayubaaraku fi risli caanaha la barakaynayaa xataa ina aliqxata fi libil neefka irmaan ee dhalmada cusub le ayaa liqxa la yidhaahaa ama geel haada ma loo haada haada latakfii waxay deeqaysaa alfi'aama min annaas aljamaca min annaas hal neef oo geela caanihiisaa waxay deeqayaan jamaacad fara badan deeqaya waliqxata min albaqar midda hirmaan ee lo-diina waxay deeqaysaa latakfi lqabiilata min annaas qabiilo dhan bay deeqaysaa halkaysa ahaana waliqxata min alhanam latakfi lfasila min annaas halkii neefe ariha irmaanina iyaduna waxay deeqi doontaa fasid uu marka qabiilada waa ka yaryahay qabiila iyo fasdi iyo batni iyo muxuu ahay cashiiro iyo wayaalkaas kulligood waa wada isla wada macno waay waa dadka intay see u dhalasheen iyo laakiin marka waa kale yaryariin qabiiladay kasii hooseysaa fasilkan kada qabiiladana fasila kasii hooseysa waxaan jeedaa fasilka fasila kasii hooseysa fabaynamaa hum kadalika mar ay sidaa ahaayeen nicmada ay ku jireen id bacata allahu riixan طayiba markaasuu ilaah wuxuu soo dayn doonaa layl wanaagsan buu ilaah soo dayn doonaa necow ah fataakuduhum waxay ka qaban doontaa inay ka geli doontaa taxta aabaatihim kilkilooyinkooda hoostooda ayay ka gelaysaa wataqbidu ruuxa kulli mu'minin wa kulli muslim markaasay qaadaysaa qof alla qofkii muslimah iyo qofkii mu'minahoo dhanba naftay ka qaadaysaa si dhib yar ay uga qaadaysa oo raaxa leh wayabqى shiraaru nnaas waxaa soo hadhaya dadka inta ugu xunxun baa soo hadhaya yatahaarajuuna iyagoo isku saarsaaranaya fiiha tahaaruj alxumur dameerta isku saarsaartaan oo kale wax xishood la yidhaaha iyo waxba aanu jirin oo jidadka isku fuulfuulaya oo rag iyo haween iyo wax walba dad noocaasaba marka soo hadhi doona عن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه qاaل xdثnaa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يوما xadيiثا طويلا عن الدجاaل maalin buu nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاaم sheeko dheer nooga sheekeeyey dجاaل fakaana fakana fيma xadaanaa waxaa ka mid aha wuxuu nooga sheekeeyey qaala inuu yidhi ya'ti wuu imaan doonaa dajaal wa huwa isaguna muxaramun calayhi kii mamnuuc ka yahay weeye an yadkula inuu galo niqaab almadiina madiina turuqdeeda iyo jidigkeeda inuu galo anniqaab waa jamcu naqbin naqbigana marka waxaa la yidhaahaa meesha jidka ahe looga yimaado beledka looga soo gala baa la yidhaahaa jidadka madiina looga soo galo mamnuuc buu ka yahay inuu ka yimaado sooma geli karo fayantahi wuxuu soo gaari doonaa ilaa bacdi asibaaq alatii tali ee meelaha caraseesha ah ee madiina ku dhowee ee la xidhiidha qaarkood buu soo degi doonaa madiina sama soo geli karo fayaqruju ilayhi yowma idin maalintaas waxa u bixi doona rajulun nin baa u bixi doona huwa khayru nnaasi dadka ugu fiican ninka aynu soo marray ee inuu dilayo oo kala goynayo oo laba gobol uu ka kala dhigayo aan soo marray kii weeyaan ayb madiina ayuu nin uga bixi doonaa ninkaasuna maalintaas waxaa weeye huwa khayru nnaas ow qaala min khayr nnaas ama dadka ugu fiican yahay bui ma dadka ninka ugu fiican weeyaan fayaquulu lahu wuxuu ku dhihi doonaa ninkaas mu'minkaa ku dhihi doonaa أشhهd أنka الdjاaل اldي xadaثnaa rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم xadiiثa waxaan mara ka ahay inaad tahay dajaalkii rasuulka ilahay nooga sheekeeyey inaad tahay fayquul الdjaal djaal baa wuxuu u dhahaya atbaacdiisi buu ku dhahayaa ara'aytum bal ka warrama in qatltu hada kan haddaan dilo ثuma axyaytu haddana aan soo nooleeyo atashukuuna fi اlأmr arrintan miyaad shekeyaysaan inaan ilaah ahay miyaad shekeyaysaan haddaan ninkan kada intaan dilo haddana soo nooleeyo fayquuluuna la may e la odhanayaan qaala fayaqtuluhu waa dilayaa uma yuxyiihi haddana waa soo noolaynayaa sida u dilayana waa kaynu soo marray inuu laba gobol ka kala dhigayo xadiid soo socdaana maliba wuxuu sheegayaa inuu kala jeexayo mishaar uu ku kala jeexayo waa dilayaa markaasu haddana soo noolaynayaa fayaquulu markaasuu dhahayaa xiina yuxyihi markuu soo noolaynayu e, soo nooleeyo buu dhihayaa wallaahi maa kuntu fiika qaطu ashadda basiirata mini اlآan wallaahi ma jirto hadda maalin aan kaaga hubitaan badnahay ma jirtaan hadda kuu hubsadaan kuu yaqiinsaday mar aan ku hubsaday maba jiro oo calaamadii nebigu noogu kaa sheegay baan igu samaysayba inuu intuu nin mu'mina dilo haddana soo noolaynayo rasuulka ilaahay noogu kaa sheegay calaamadiiba baad ii xaqiijisay hadda saan kuu hubsaday mar aan ku hubsaday oo kale maba jirto isna wuxuu islaam markaa wuu odhanayaan markuu ku odhan doona ilaahay baa tahay qaala fa yuriidu dajaalu an yaqtulahu mar labaad bu wuxuu doonayaa inuu haddana dilo falaa yusallatu calayhi lagu diri maayo yani ilah makamin maayo markan dambe waa laga manciyaya qaala abu isxaaq abu isxaaq baa wuxuu yidhi yuqaalu waxaa la yidhaahaa waxay dadku ku sheekaysaa ana hada arajula huwa alkhadiru calayhi salaam ninkaas inuu khadir yahay ayay dadka ku sheekaysaa marka oo dadka sheekadooda mooyaane xadiidka ka mid maaha intaas inta hore ku koobnaa marka abu abu isxaaqankaduna waxaa weeyaan waa ibrahim ibnu sufyaan oo raawi saxiixan can muslim muslim ardaygiisii weeyaan xadiidka ka wariyey marka wuxuu leeyahay dadkaa waxay yidhaahaan waa hadal weeyaane ninkaasu khadir weeyaan laakiin wax la ma oo uu ka yahay khadir inuu yahay baa la jasmin lahaa waa sheeko dad marka marka ninkan khadir layidhaahana xadiidkiisa aynu soo marray ee dheeraa ee qisadiisii maca muusa ku saabsanaa intaasum baa warkiisa laga yaqaana inuu nool yahay inuu inuu dhintay iyo midna waxa la og yahay ma aha laakiin xadiidka cabdullahi ibni camri iyo imaan doonana baa waxaa loo daliishadaa inuu dhintay ila nebigu alayh isalaatu wasalaam qabla wafaatihi bishahrin waa ku yidhi caawa markay boqol sannadood ay ka soo wareegto inta adduunyada ku nool wax ku noolaanayaa ma jiro marka khadir hadduu kolkaa uu noolaa nebigu alayhi salatu slam hadalkaa uu lahaa hadduu noolaa waa inuu dhintay intii boqol sana laga soo wareegin hadduuba sii dhintanaana waa sidiis marka ninkaasu leey axwaashiisa inuu caddoon ilaahay saalixa uu ahaa oo noolaa oo muuse uu la kulmay ta un baa laga og yahay عن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه qاaل عن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يkرج الدجاaل دجاaل baa soo bixi doona faيتوجه waxa uu jeedsan doona aadi doona qibalahu xaggiisa rajul min almu'miniin nin mu'miniinta ka mida baa aadi doona fatalqaahu waxaa la kulmi doonta almasaalix mxuaha waardiyaha ayaa la kulmi doona masaalixu dajaal dajaal waardiyiisa dadka hubaysan ee waardeeya colka iyo ka sokeeya iyo kuwayaalkaasa ah, yaa masaalix ila jamcu maslaxa dadka hubleyda oo waardiyaha dajaal ah ayaa la kulmi doona fayaquuluuna lahu waxay ku dhihi doonaan ayna tacmid xaggeed u socotaa fayaquulu wuxuu odhanayaa acmidu ilaa haada aladii kharaj ninkaan soo baxay baan aadi doonaa yaan aadayaa buu dhahaya ninkaas xaggiisaan u socda qaal fayaquuluuna lahu waxay ku dhahayaan awamaa tu'minu birabbina oo rabbigayo miyaadan rumaysnaynba nin baad ku sheegaysaa ilaahba ma lihid miyaadan rumaysnayn inuu yagii yahay fayaquulu markaas wuu dhahayaa maa birabbinaa khafaa rabbigayo ma qarsoona hadduu rabbi yahay markaan arko waa garanayaa iyo ma qarsoona rabbigayo awsaaftiisaan ku naqaanaayo waa garanaynaa oo makhluuqaadkiisa uma haddii aan aragno waa garanayna fayaquuluuna markaasay waxay dhahayaan qaarkood ba qaarka kale ku dhahayaa uqtuluuhu dila ninkan fayaquulu bacduhum libacdin qaarka kalea dhahayaa alaysa qad nahaakum rabbukum an taqtuluu axadan duuna suu rabbigiin idinkama naayeen qof aanu ogayn inaydaan dilin ha dilina ku sima marka isaga gaadsiiya rabbigana dajaal bay ka wada qaala fayanطaliquuna bihi ila dajaal dajaal xaggiisay la aadayaan ninkaa faidaa ra'aahu lmu'min qofkaa mu'minkiihi markuu arko buu qaala wuxuu dhahayaa yaa ayuha annaas hada adajaalu aladii dakara rasuulu اllahi salى allahu عalayhi wasalam kan waa dajaalkii rasuulka ilaah uu sheegay ma aha ilaah ma ahee waa dajaalkii rasuulka ilaah noo sheegay buu dhahayaa qaala faya'muru اdajaalu bihi dajaal baa amar ku bixinaya fayushabbaxu yani yumadadu waa diidaya oo la kala fidinayaa fayaquulu markaasu wuxuu dhahayaa inta dhulka lagu goglaba qaarna adimada qabanayaan qaarna lugaha qaarna gacmaha qabanayaan markaas la kala jiidaya markaasu wuxuu dhahayaa khuduuhu washujuuhu qaada oo dahra garaaca madaxa ka garaac buu dhahayaa fayuwasacu dahruhu wa batnuhu darban muxuha dhabarkiisa iyo calooshiisa iyo ayaa la wada gaadhsiinaya darbi garaac la wada gaadhsiinaya aad baa loo sumeeya aad baa loo garaacaya qaala fayaquul markaasuu wuxuu odhanayaa awamaa tu'minu bi dajaal baa ku dhahaya miyaadan i rumaynaynin qaal fayaquul markaasu wuxuu dhahayaa ninkii anta almasiixu alkadaab ilowgii beenaalaha ahaa baa tahay qaala fayu'maru bihi waa la amar baa lagu bixinaya dajaal baa amraaya fayu'sharu waxaa lagu minshaaraynayaa lagu kala jeexayaa bilminshaar minshaar iyo mishaar labadaba isku mid yunsharuna waa haddii la yidhaha waa asaxaysaa yu'sharuna yani wuxuu ku kala jeexayaa minshaar buu ku kala jeexayaa marka kayfiyadii u dilay ee laba xadiid baynu ku soo marray sidantada weeyaan madaxa inta minshaar laga saaro in la kala jeexo yu'sharu waxaa lagu kala jeexayaa bilmishaari minshaar baa lagu kala jeexayaa min mafraqihi kalowxoggiisa xataa yufaraqa bayna rijlayhi ilaa labadiisa lugoodla kala raado labada lugood dhexda ay kasoo soo baxdo misaartii ma inta halkaa kale rogga laga saaro baa la kala jeexayaa qaala uma yamshi dajaalu bayna alqicatayn dajaal baa kala dhex soconaya o kala dhex maraya labadii qidcadood labadii qidcadood nink loo kala jeexay baa midba gaar loo tuurayaa oo la kala fogaynayaa markaasuu kala dhex marayaa si uu dadka uga xaqiijiyo inuu ninkii dhintay oo ajzaadiisii aad loo kala fasliyay waxaana aanu sixri waxba toona ahayn uma yaquulu markaasuu lahu ninkiigu wuxuu ku dhahayaa qum kac buu ku dhahayaa fayastawi qaa'ima waa istaagayaa toosan oo waliba maanta u taagan buu kacayaa qaala uma yaquulu lahu markaasuu wuxuu ku dhahayaa atu'minu bi may rumaynaysaa fayaquul ma zdadtu fiika ilaa basiira yaqiin mooyaan wax kaleba iima sii kordhin dilkii aad idishay yaqiin unbuuba ii kordhiyaan aan si fiican sii hubo qaala uma yaquul markaasu haddana wuxuu dhahayaa yaa ayuha ninkii baa dhahaya mu'minkaha yaa ayuha annaas wardadiihow innahu laa yafcalu bacdii biaxadin min annaas nin qof aniga iga dambeeya sidaa u geli kari maayo anigaa hal mar ilaahay igu diray hal mar buu sidaad arkaysaan ii galay qof iga dambeeyo sidaa u gelayaana ma jiro anigana mar dambe sidaasoo kale igama dhigi karo qaala fayaakhuduhu dajaal dajaal baa qaadi doona liyadbaxahu inuu gowraco fayujcalu waxaa laga dhigayaa maa bayna raqabatihi ilaa tarquwatihi qoortiisa iyo kalxantiisa inta udhaxaysaa laga dhigayaa maxaasal maxaas laga dhigaya ayna burti karaynin inta udhaxaysa dhuuntiisa iyo iyo muxuu ahaye kalxantiisa udhaxaysa halkuu ka gowraci lahaa waxaan birti karaynin laga dhigaya maxaas laga dhigaya falaa yastaiicu ilayhi sabiilan jid uu ku dilo uma heli karo ma dili karo mar labaad yani qaala faya'khuduhu biyadihi wa rijlayhi gacantii iyo lugtuu qaban doonaa lugaha iyo gacmuhu qaban doonaa biyadayhi wa rijlayhi fayaqdifu bihi waa tuuraya fayaxsabu annaasu dadku waxay u malaynayaan annahu qadafahu ila annaari in xaqii naarta ku tuuray waa kaynu soo marray xadiidkii odhanayey inuu laba webi uu wato oo midna dadka ay u malaynayaan inuu biyo yahay midna uu naar yahay ay u malaynayaan laakiin isu cagsi ah okay dadku naarta moodayaanna uu biyo macaan yahay kay dadku moodayaan biyahan moodayaanna uu naar ololaysan yahay marka kii ay dadku naar inay u arkaayeene laakiin webiga macaan ahaa kiibuu ku tuuray dadkuna waxa u malaynaya inuu naarta ku tuuray wa inamaa ulqiya fi ljanna jannadii baa lagu tuuray ee laguma tuurin naar laguma tuurin faqaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi hada acdamu nnaasi shahaadatan cinda rabbi alcaalamiin kaasaa ugu shahiidnimo weyn oo ugu ajri badan ilaah agtiisa can اlmugiiraةi bni shucbata radia allahu canhu qaal ma sa'la axadu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam can الdajaal akara mima sa'altu rasuulka ilaahay sidaan dajaal ana uga waraysay qof si ka badan uga waraysay ma jiro anaa ugu waraysi badnaa dadka qaala waxa uu yidhi nebiguna alayh الsalaatu wasalaam markaan waraysigiisa ku badiyey bu wuxuu yidhi wamaa yunsibuka minhu maxaa kugu dhibaya sidaa isugu daalinaysaa ninkaas maxaa kugu daalinaya ninkaas inahu laa yaduruk waxba ku yeeli maayo adiga yani kusoo gaari maayo inahu laa yaduruk waxba ku yeeli maayo qultu ya rasuula allah inahum yaquuluuna ina macahu الطacaama walanhaar wuxuu wataa muxuu ahaye webiyaal iyo cuntooyin buu wataa bay dadku yidhaahaan qaala huwa ahwanu calى allahi min dalik ilahay sidaa waa kala liitaa ilaahay ma makaminayo ayb marka waxaa wax ay dadku moodayaan inuu yahay muxuu ahaye webiyaal inuu yahay iyo naar inuu yahay iyaba wataan laakiin xaqiiqa ma aha waxaan xaqiiqo ahayn oo ay dadku arkayaan sida sida aan hayn u arkayaan waa wataa laakiin ilaahay waa kala liitaa inuu ilaahay muxuu ahaaye webiyaal run ihiyo iyo isaga uu ku tasarrufayo iyo uu siiyo dadku isleeyahay cadaab uu ku ridaeyo ee ilaah ugu nicmaynayo ayaa webiyaal webi ah laakiin ku isagu muxuu ahay dadku doonaya u nicmaynaya uu leeyahay u ku ridayaabaa dab ah can الnucmaan bni salimin qaal samictu yacquuba bna caasim bna curwata bni mascuudin athaqafiya yaquul samictu cabdاllahi bna camrin cabdullahi bna camr bn alcaas baan waxaan maqlay wa jaa'ahu rajulun isagoo nin uu u yimid cabdullahi bna camr bn alcaas radia allahu canhum ayaa nin u yimid faqaala markaasu wuxuu ninkii baa yidhi ma hada aladii tuxadiu bihi ma hada alxadiidu aladii tuxadidu bihi xadiidkanaa ku sheekaysaa muxuu yahay cabdullahi yow taquulu waxaad dhahdaa ina asaacata taquumu ilaa kada wa kada qiyaamuhu wuxuu dhacayaa muddo intaa iyo intaa laga joogo qiyaamuhu dhacayaabaa tidhaahaa xadiidkii uu nebiga alayh salatu slaam cabdullaahi ka warinaya uu nebigu alayh salatu slam uu yidhi caawa markii boqol sannadood laga soo wareego inta hadda adduunyada ku nool waxba ka noolaan maayo iyo dadkii waxay u qaateen in qiyaamuhuba dhacaya uu yahay siduu cabdullaahi u sheegay si aan ahayn bay dadku u fahmeen marka ninkaas nin baa cabdullahi weydiinayay oo dadkii wuxuu ka maqmaqlay cabdullahi bni camr bn lcas baa sidaa yidhi bay dadkii faafiyeen oo adduunyadii intaasaa ka hadhay isagona wuxuu ka wadaa xadiidkii inqiraadu lqarni ka warramayey uu isagu sheegay ayb markaasuu ninkaasuu leeyahay xadiidkan aad ku sheekaysa ee adduunyadii intaasaa ka hadhay oo qiyaamihii intaas sannadood ka damboobay dhacaysa aad tidhaahayo muxuu yahay faqaala markaasu cabdullahi wuxuu subxaana allah ama wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah ow kelimata naxwahuma ama eray mida buu yidhi labada midkood lamida yani waa istiqraaq waa yaab waa la yaabo laqad hamamtu an laa uxadida axadan shay-a abadan waxaban niyeystay inaanan qofna waxba u sheegin say dadku waxaan u sheego u fahmay si xun ugu qaadanayaan markaan fiiriyo baan is-idhaabo iskaba aamuso qofna waxba u sheegin inamaa qultu waxaan idhi inakum satarawna bacda qaliilin amran cadiima in yar ka danbow arrin weyn baad arki doontaan baan ku idhi yuxraqu lbeyt kacbadaa la gubi doonaa wayakunu wayakunu yani yakunu kada kada yakunu fitantiibu marka uga warramay waxyaalahaasad dhici doonaan idhi mooyaane qiyaamihii intaasaa ka hadhay anuguma dhihin umuuro waaweyn oo sidaasaad arki doontaanoo kacbadoo la gubay iyo iyo marka waa kiina la gubay sanadkee muxu ahayey lixdan iyo afartii may ahayd lixdan iyo afartii lixdan iyo saddexdii meelahaas laba goor waa kay hal mar bay gubeen halkii goortii goortii dambe ee xajaaj kolkiisa iyada manjariiq bay ku garaaceen oo meelaha ka dundumay mooyaane markii la gubay wuxuu ahaa khilaafati yaziid uma qaala markaasu wuxu uhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam yakruju dajaalu fii ummatii dajaal ummaddaydu ka soo dhex bixi doonaa fayamkuhu arbaciin afartan buu joogi doonaa laa adri arbaciina yawman aw arbaciina shahran aw arbaciina caaman ma garanayo afartan afartan buu yidhi mooyaane afartankaas waxay yihiin ma garanayo laakiin afartan inay yihiin afartan maalmood afartan maalmood inay yihiin waa xadiid aan shakinin aynu ku soo marray wayabcaثu allahu tacaala ciisa bna maryam ilaah baa soo dejin doonaa ciisa bna maryam uu cirka ka soo dejin doonaa kaأnnahu curwaة bnu mascuud curwaة bnu mascuudin athaqafi radia allahu canhu isagoo aada moodo curwaة bnu mascuud thaqafigo yuu aada ugu egyahay fayطlubuhu wuu raadsan doonaa ciisa raadsan doonaa fayuhlikuhu waa dili doonaa uma ymkuhu الnaasu sabca siniin toddoba sanay dadku joogi doonaa intii dajaal la dilay ka dambow laysa bayna اثnayni cadaawa laba qof oo cadaawa udhexaysa aanay jirin la nabad la nabdaayo nabad la yahay ثuma yursil اllahu عaزa wajala riixan baaridaة min qibali الsham falaa yabqى عlى wجhi الأrض أxad fii qalbihi mihqaalu daraة min khayri aw min iimaan xagga shaam ayuu ilaah wuxuu ka soo dayn doonaa layl qabow oo markaas qof qalbigiisa iimaan ku jiro ama qalbigiisa qof khayr ku jiro wax yaroo khayri qofuu ku jiro aan ka tegaynin oo nafta ka qaadaysa ilaa qabadatu naftay ka qaadaysaa xadiid horena waxaynu ku soo min qibali min qibali alyaman aynu ku soo saas ma ayb ah. labada xadiidba waxay isugula tegayaan dhan ka timaadaba in leer khafiifa ah ilaah uu soo diri doono inay laba dufcadood marka kale yihiin waa suurowda oo markaa dufcadeeda laba waqti isku dhowba ay yihiin oo xaggaana midi ka imaanayso xaggaana midi ka imaanayso waa suurowda xatىa low ana axadakum dakla fii kabidi jabalin hataa hadduu midkiin geli lahaa buur dhexdeed hadduu geli lahaa kolay ku tahay ladaklathu عalayhi waa u geli lahayd xataa taqbid qof mu'minuha ka baxsanayaayo ma jiro qaala samictuhaa min rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm cabdullahi bni camr yaa wuxuu yihi radi allahu canhuma rasuulka ilaahay baan ka maqlay qaala fayabqى shiraaru الnaasi waxaa hadhi doona dadka kuwa ugu xunxun baa adduunka ku hadhi doona fii khifati الطayr shimbiraha fudaydkooda oo kale shimbirahoo kale u fudfudud wa axlaami الsibaac yani cuquul الsibaac caqliga dugaagga oo kale leh laa yacrifuuna macruufan khayr aan garanaynin walaa yunkiruuna munkaran munkarna aan diidaynin waxay kala garanayaan aanu jirin fayatamahalu lahum shayطaan shayطaan baa isu soo suuraynaya fayaquulu markaasu wuxuu dhahayaa alaa tastajiibuun miyaydaan maqlaynin wax laydin amrayo miyaydaan yeelaynin ku dhahaya alaa tastaxyuuna baa halkan kagu qoran laakiin saxiixu waxa weeya alaa tastajiibuun yani marka waxa laydin amraayo miyaydan maqlaynin ayuu dhahaya fayaquuluuna marka waxay odhan famaa ta'muruna maxaadna faraysaa oo dudeeda miyaydan ajiibaynin fayaأmuruhum bicibaadati اlawthan asnaamta inay caabudaan yuu amrayaa wahum fii dalika iyaguna arrintaa iyagoo ku dhex jira daaru risquhum risqoodu ku fara badan yah uu yahay oo ilaah baa ku fidnaynayo oo asnaamtii u noqonaya asnaamtii bay caabudayaan markaas marka maca daalika fidqi iyo muxuu ahay waasaca buu ilaah siinaya xasanu macaishuhum maciishadoodu ay wanaagsan tahay ثuma yunfaku fi الsuur suurkii baa la afuufi doonaa nafqatu sacqiga nafqada hore la yidhaaho nafqatulmowdka ah ayaa la afuufayaa falaa yasmacuhu axadun qofna ma maqlaayo suurka ma maqlaayo ilaa afqaa liitan warafaca liitan afqaa yani amaala wuxuu qalloocinayaa liitan dhaban waa rafaca liitan dhabanna kor buu qaada yani qoortiisu ka wada qortuu dhaban kolka qofka uu dhegaysanayo marka qortuu leexiya marka shanqadii markuu dhegaysanayo markay shanqad markay maqlaan suurkay maqlaan qof waliba dhegaysanayaa oo qoortiisa uu qalloocinayaa oo qoortiisa labadeeda dhan baa midna kor u qaadaya midna qalloocinaya fi xaalat اlistimaac qaala waأwalu man yasmacuhu qof maqla waxa ugu horeeya rajulun yaluuطu xawda ibilihi nin oo mxuah darkii geeliisa hagaajinaya oo gacan marinaya dhoobada ku hagaajinaya kaasa ugu hor maqli doona geeliisa usoo ceelelyooday oo geela darkii usii hagaajinaya ninkaasa ugu hor maqli doona qaala fa yuscaq waa waa dhimaan doonaa yani halkiisaasuu ku dhici doonaa caalkiibuu darkiibuu dhinaciisa ayuu ku dhici doonaa geeli iyo dadkii la joogayna halkoodii bay ku le-aanayaan wayuscaqu nnaasu yani yamuutu naasu dadku waa la dhee'anayaa qof waliba qof alla qofkii maqlaaba halkiisaasuu ku dhimanayaa markaasu qof waliba halkiisaasuu ku dhimanayaa qofba siduu ahaa u ku maqlay dhawaaqu ku maqlay meeshiis ku dhacayaa marka ilaahu leeyahay ta'kudhum wahum yakhasimuun falaa yastatiicuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun ثuma yursil اllahu aw qaala yunzil اllahu ilaah wuxuu soo dejin doonaa maطaran roob buu ilaah soo dejin doonaa kaأnnahu طallu aw adillu kaأnnahu طallu طalliga waxaa la tixtixa tixtixa yar ama kaأnnahu dillu ama hadha buu yidhi lafdiga horaana saxiixa aطal roob yar oo manida ragga oo kale la ah ayaa ilaah soo dejin doona nucmaanun ishaaki nicmaan ibnu saalim ayaa shakiyey dhillimiyin mutatalli buu yidhi fatanbutu minhu roobkaas waxaa sababtiisa kusoo bixi doona ajsaamu nnaas ajsaadu nnaas dadka jirkiisii dadka jirkiisii siduu markuu roobdo oo nabaataadku ay u baxaan meel dhul oo hooska ciid ahayd oo boor ahayd oo waxba nabaad lagu arki jirin baa nabaad ka soo baxa oo nabaadkaas midhihiisii oo ciidda ku aasnaa ayaa ka soo baxaya marka dadkiina ajaantoodii markay baaliyowday oo baaba'day laf yar oo cadbu danab la yidhaaho iyadoo aanay ciiddu cunaynin laftaasaa ka hadhaysa marka laftaasay kasoo soo baxayaan oo dhalanayaan uma uh, yunfaku fiihi ukraa suurkiiba mar labaad lagu la oo midda nafqatulbachi la yidhaaha lagu soo baxayo taas weeyaan faidaa hum qiyaamun yanduruun iyagoo markaa taagan oo eegaya isla markiiba ay soo baxayan markay maqlaanbaba oo qubuurta ka soo baxayaan uma yuqaalu markaasa waxaa la odhan yaa ayuha annaas halumma ilaa rabbikum ardadiihu rabbigiin u imaada kaalaya waa laydin xisaabayaa waqifuuhum inahum mas'uuluun joojiya waa la su-aali doonaa ayaddaasu markaa aqriyay nebigu alayh salaatu salaam uma yuqaalu markaasa waxaa la odhan afrijuu bacثa annaar soo bixiyo aadam baa lagu dhihi doonaa aadamow soo saar qaybtii naarta ubadkaaga intii naarta la geyn lahaa ka soo bixi fa markaasaa la dhahaya yani aadam baa dhahaya min kam waa imisaan imisaan ka soo bixiya naarta u bixiya fa min kulli alfin tiscamiatin tisca miatin wa tiscatan wa tisciin kunkiiba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal baa naarta gelaysa usoo bixi qaala fadalika ywm yajcalu lwildaana shiiba wadalika ywmu yukshafu can saaq maalintaas weeye maalinta uu ilaahay uu leeyahay maalinta carruurta yaryar ka dhigaysa kuwa cerraleh ee canugii yaraa u cirroobayo cabsida daraaddeed la cirroobayo oo naagihii uurka lahaa ilmihii ka soo daadanayo naagtii ilmaha nuujinaysa ilmaheeda ayna ka warhaynin inay haysi tobanka ahaa aynu soo marray xadiidkii nebigu alayh salatu slam u odhan jiray qiyaamuhu ma dhacaysa ilaa toban calaama aad ka aragtaan waxaa ugu horraysa qoraxda oo ka soo baxda galbeed ka soo baxda meeshay u dhacday kasoo ka soo noqota can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaal xafidtu min rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama xadiidan lam ansahu bacdu rasuulka ilaahay waxaan ka xifdiyey xadiid aanan weli ilaawin sidii oo xusuusnahay waan ka xifdiyey samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyه waslama yaquul rasuulka ilaahay baan maqlay isaga oo leh ina أwala alaayaat calaamooyinka waxaa ugu horraysa khuruujun soo bixitaanka طuluucu shamsi min maqribiha qoraxda ka soo bixideeda galbeedkeeda ay ka soo baxdo ayaa ugu horreeya calaamooyinka wa khuruuju daabba neefkii soo bixitaankiisii daabbat lardi midda la yidhaha ilahi suuratu namli uu ku sheegayo ee dadka kale calaamadaynaysa mu'minka iyo kaafirka kala soocaysa taasaa iyaduna marka ku xigta khuruuju daabati cala annaasi neefkaas soo bixitaankiisii dadka ay ku soo baxdo duxan barqa waqti barqa ah ayay soo baxaysaa wa ayuhumaa maa kaanad mid middoodii ahaata qabla saaxibatihaa saaxiibaddeeda tii ka horraysa middii ahaataba faaluqraa calaa isrihaa qariiban middii kalean raagkeeday kusoo soo jirta oo bacdigeed bay taa u dhow labadoodaasa ugu soo horreeya laakiin mid labadooda mid soo soo horrayn doonta lama kala cayinin middoodi soo horraysa mooye ta kalena waa waa la cirbinaysaa yani waa ku xigtaa iyaduna ku dhowda baabu صifati الdajaali wa khuruujihi wa xadiiثi اljasaasa can caamir bni shuraxbiilin الshacbiy shacbi hamdaan qabiilada hamdaan la yidhaaho qabiilo kasii midoo shacbi la yidhaaho weeyaan yuu ninkaasu ka dhashay nin taabiciya buu ahaa marka min culamaء taabiciin albasriyiin ayuu ka mid ahaa xasan albasri iyo moxamed ibni sirin iyo bulaini ahaa ayb wuxuu yidhi anahu sa'la faatima binta qaysin ukta ضaxaak bni qays faatima binta qays alfihriya zawjatu usamat bni zayd aynu xadiidkeediina soo mari jirray talaaqii aan kusoo mari jirray haweenaydaas radia allahu canha ayuu waraystay caamir ibni shuraxbiil wa kanat min almuhaajiraati اlأwal haweenkii muhaajiraadka ee hore bay ka mid ahayd faqaala wuxuu yidhi xadiثiinii xadiiثan samictihi min rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam iiga sheekee xadiid oo aad rasuulka ilaahay ka maqashay laa tusnidiihi ilaa axadin hayrihi aadan qof kale u tiirinaynin oo hebel baa ii sheega aadan lahayne toos aad uga maqashay ii sheeg faqaalat markaase waxay tidhi lain shi'tu la afcalanna haddii aan doono waa yeelaya yani xadiiثan nebiga ka maqlay oo aan qof kale waasatada uga maqal waa jiraan waa kuu sheegi karaa uma qaala laha markaasu wuxuu yidhi ajal xadiثiinii yani haa ii sheeg faqaalat markaase waxay tidhi nakaxtu bna almugiira xadiidkeeda bay horta uga soo bilowday marka xadiidkii طalaaqeedii iyo si usaamat ibnu zayd u guursatay iyo ku saabsanaaba usoo bilowday nakaxtu waxaan guursaday ibn almugiira abu xafs ibn almugiira nin la yidhaaho ayaan guursaday wa huwa min khiyaari shabaabi qurayshin yowmaidin maalintaasna wuxuu ahaa dhallinyarada quraysheed inta u fiicfiican buu ka mid ahaa fa usiiba fii awali jihaadi maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam jihaadkii ugu horreeyey dagaaladii nebigu galay kii ugu horreeyey ayuu ku dhintay falamaa taya'antu beeri hadda marka tukada xadiidkan wuxuu sheegayaa inuu ninkeeda abu xabs ibn muqira inuu dhintay ee laga dilay ee aanu furin mata ahayne wuu furay wuu furay oo weliba awaakir xayaati nebiy sala allahu alay slam sanadkii uu nebigu cali yeman u diri jiray isagoo cali raacay yeman u raacay uu yeman halkaa talaaqeedii u dambeeyey kasoo kasoo diray ayb falamaa taya'amtu markaan garooboobay khatabanii cabduraxmaan ibnu cawfin fii nafari min asxaabi muxamedin sala allahu alay wasalam waxay soo dooneen cabdiraxmaan ibnu cawf iyo rag kale oo asxaabtii nebiga alayh salatu wasalaam ka mid o ah radi allahu canhum wa khatabanii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam calaa mawlaahu usaamata bni zayd rasuulka ilaahina wuxuu ii doonay muxuu ahay mawlidiisii usaamata bnu zayd ah buu ii doonay wa kuntu qad xudidtu waxaana la ii sheegay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal rasuulka ilaahayna inuu yidhi man axabbanii falyuxiba usaama ninkii jeceliya usaamaha jeclaada inuu yidhina waa la ii sheegay falamaa kallamanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama qultu rasuulka ilaahay markuu arrintaa igula hadlay baan waxaan ku idhi amrii biyadika fankixnii faankixnii man shi'ta taladaydu gacantaada ku jirtaaye ninkaad doonta ii guuri baan ku idhi rasuulka ilaahay qaala fa qaala markaasuu wuxuu yidhi intaqilii ilaa ummi shariik u guur ummu shariik xaggeeda u guur marka xadiidku marka waxaa weeyaan waa kala horeeyaa intiqaalkeeda ummu shariik gurigeeda ay tegayso wuxuu ahaa kolkii ciddada ay ku jirtayba maaha kolkii usaame ay guursatay ka dambow ma aha markay ciddada ay ku jirtay ee nebiga alayh sala slam ugaarhsakootay guriga ay ku jirtahay inuu guri ah, baylaha uu yahay oo habeenkii in loogu soo dhacay ka baqayso ayuu nebigu alayh salaa slam wuxuu yihi ummu shariik gurigeeda tagoo ku ciddo tirso intaqilii ilaa ummi shariik wa شريك امرأة غنية haniyatu min alansaar haweeney maalqabeen ansaar ka mida ah bay ahayd cadiimat nafaqa fii sabiili اllah oo muxuu ahay sadaqo badan dadkan masaakiinta iyo aad u dhaqaalaysa bay ahayd yanzilu calayha diifaan martida ay aad ugu soo degaan faqultu markaasa waxaan isa afcal waan yeeli doonaa umushariik horta tag buu yidhi markaas haddana goorta dambe nebiga alayh isalaatu wasalaam uu odhan doona ha tegina haween haweeney oo raggaa gurigeeda aad ninkii mxu ibn umi kulfum ibn gurigiisa aad faqaala markaasuu yihi laa tafcali ha yeelin ina uma shariikin imra'atun kasiirat diifaan waa haweenay marti badan oo ragga gurigeeda aad u soo gala marka guri aan rag badnayn guri rag badan ay soo gelayaan ha tegin walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته